alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu waslama cala nabiyina muxamadi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimaam abu cabdillaah moxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah llah baabun man kariha an yuqaal allahuma ajcalnii fi mustaqari raxmatik wuxuu ku saabsan yahay man kariha qofka nacay oo culimada kamid ah saxaabada kamida ah ama salafkii kamidaba an yuqaala in la yiraahdo la dhaho ama qofka uu dhaho allahuma ajcalnii ilaahu iyeel fii mustaqari raxmatika naxariistaada makaanu sugnaanshaheeda meeshay ku sugan tahay meesha ay ku sugan tahay raxmadaada ilaahu iyeel ha ereygaas in la dhaho ayay dadka culamada qaar naceen sababta ay u naceen maxay tahay waxaa la isku hayaa raxmadaasi alraxma waa sifa mudaafa ila allahi subxaanahu wa tacaala marka haddii loo jeedo sifadii naftirkeedii oo ilaahay sifaadkiisa kamid ah oo daatada ilaahay sifo uu leeyahay ah haddii mustaqarkeedii meeshay ku sugan tahay waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahay daatadiisa ayay ku sifaysan tahay marka qofka ma dhihi karo ilaahayow daatadaada igu sug mustaqar raxma ile raxmaddu sifa haddii laga dhigo halkaasay ku sugan tahay haddii laakiin la yidhaahdo raxmada waxaa loola jeedaa atharu raxma raxmada aatharteedii iyo raadkeedii jannadu waxay noqonaysaa min aathaari raxmat illaahi subxaanahu wa tacaala roobka waa aathaaru raxmat illah fandur ilaa aathaari raxmat illah naxariista ilaahay aatharteeda iyo raadkeeda haddii la yidhaahdo jannadu marka waxay noqonaysaa raad oo kamida ah raxmadda ilaahay iyo athar ilaahay raxmadiisa kamida ah, ayay noqonaysaa qofku marka waa dhihi karaa ilaahay oo mustaqaru raxmatika oo ula jeedo jannada ilaahw igu sug waa dhihi karaa isagoo ula jeedo raxmada bimacnaa wixii raadahay oo naxariista ilaahay subxaanahu watacaala ka ahaaday sifadaa raxmadda ilaahay uu leeyahay atharteedii oo jannada kamida roobkaa kamida nicamta iyo raxmaadka faraha badanna rabbi baa kamid a wa aathaaru raxmatihi subxaana wa tacaala taas dhibaato marka ma laha laakiin qolada diida waxay u diidan yihiin raxmadii oo bimacnaa sifadii ah taasaa la diidan yahay in aad tidhaahdo mustaqarkeeda ilaahow iyeel ama hadday tahay jannadii ood oola jeedo raxmadii ilaahay raadkeedii waad dhihi kartaa waad ula qisti kartaa si ayna ola jeedo jannaduna way noqotaa min aathaari raxmati illahi subxaana wa tacaala waa ka ilahay ilahay xadiisulqudsiga markii jannadii iyo naartii ay doodeen wuxuu yidhi jannadii anti raxmatii arxamu biki man ashaa anti raxmatii naxariisteydii baa tahayo qofkaan rabo yaan kugu naxariisan oon ku gelinayaa marka qofka hadduu dhaho mustaqaru raxmatika oo raxmadaadii oo adi aada laheyd aatharteeda oo jannada kamid tahay oola jeedno mustaqarkeeda oo maxkaankeeda ilaa una deji dhibaato malaha qaala xadathana muusa bnu ismaaciil qaala xadathanii abulxaarif alkarmaniyu qaala samictu rajulan baan maqlay qaala yihi liabi raja abu raja alcudaaridi iqra calay waa nin taabici oo mukhadram ah taabici mukhadram weeyaan abu raja alcudaaridi raximah llah wasmahu cimraan bin malxaan qaala wuxuu yidhi aqra-u calayka salaam nin baa saa ku leh waan ku salaamayaa waas'al llah aqra'u alayka asalaam macnaha way ka dhiganta waa ku salaami bay ka dhigantay salaam baan kugu dul akrinayaa inuu ilaahay ku nabadgeliyo waasalu llaha ilaahayna waxaan weydiisanayaa aan weydiinayaa bari ka baryayaa an yajmaca inuu kulmiyo baynii aniga iyo wa baynaka adiga fii mustaqari raxmatihi raxmadiisa meesha ay ku istiqraartay ee ku sugan tahay mustaqar makaanu istiqraariha qaala markaasu wuxuu yihi raja wahal yastatiicu makara axadun qof daalika raxmadda ilaahay mustaqarkeeda iyo makaanu qaraarkeeda qof inuu ku sugmo ma kari karaa qaala wuxuu yidhi haddana mar labaad aburaja famaa mustaqaru raxmatihi mustaqaru raxmatihi maxaad ka wadaa qaala wuxuu yidhi ninkii saa'ilkaha aljanna jannadaan u jeedaa oon leeyahay ilaahay hanugu suga aniga adiga jannada oo mustaqaru raxmatihi ah qaala aburaja wuxuu yidhi lam tusib mustaqaru raxmati waa jannada ad tidhi maadan asiibin sax ma aha qaala wuxuu yihi ninkii famaa mustaqaru raxmati maxay tahay marka raxmadii ilaahay makaanu istiqraarkeeda maxay tahay mustaqaru raxmati maxay tahay dee qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi rabu lcaalamiin caalamiinta rabbigood wey mustaqaru raxma marka eh, waa haddii loola jeedo sifadii naftirkeedii sifadii raxmadaheeda alla u lahaa oo daatadiisa u noqonaysa taa haddii loola jeedo wey laakiin haddii laga wado min aathaari raxmat illah oo jannada ay ugu weyn tahay naxariista ilaahay oo ugu naxariisto qofkuu doono waxba dhibaata ma laha xadiidkuna saxiixulisnaad weeyaan waana athar oo ninkaa saga ahaa aburaja u ka hadlay baabun laa tasubu dahra ha caayina dahriga zamanka waktiga iyo wixii ka farcama waktiga ee wax allaale wixii jus-iyaadoo soo hoosgala sida sanadkii bilihii maalmihii saacadihii intuba dahri bay soo wada gelayaan xadathana ismaaciilu qaala xadathanii maliku can abi zinaad can alacraj can abi hurayra radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal laa yaquulanna axadukum axadkiinyunan dhihin yaa khaybata dahr sanadki xumaayow sanadka xumaa ha dhihina fa ina allaha ilaahay huwa dahru weeyaane dahri weeyaadaasna waa la fasirayoo addahru bimacnaa khaaliqu dahr wa saanicu dahr wa muqalibu dahr sanad sanadka allaha abuuray ee sameeyey ee gedgedinayo weeyaan oo riwaayo kalaa fasiraysa oo ana dahru biyadi alleylu wanahaar gacantayday ku jirtaa habeen iyo maalinba ilan sanadkaa iyo waxa ka hooseeya ee zaman ahba waxa uun ay ku shaqeeyaan habeen iyo maalin habeen iyo maalin isku daray laisku daray habeen iyo maalintii maalin baa laisku dhihi haddii lagu sii daro usbuucay noqon haddii sii socoto bil bay noqon haddii sii socoto sanad bay noqon dahrigii bay kor kasii wada yihiin marka biyadi laylu wanahaar buu ilahay leh haddaad marka sancadii wax ka sheegto sancadii oo iyadoo makhluuqo ah oo awood ay leedahay aan ku tasarufi karin aad wax ka sheegto saanicii abuuray baad wax ka sheegtay saanicii abuuray ayaad wax ka sheegtay marka haddaad dabeesha wax ka sheegto oo qoraxda wax ka sheegto oo abaarti iyo mxuaha barwaaqadii iyo aad wax ka sheegto khaaliqii abuuree mudabirkae ka dambeeyey ayay wax ka sheegaasi marka unoqonaysaa oad wax ka sheegaysaa marka in laga hadlo wax laga sheego ma banaana ma banaana sida aan loo ogolayn in ayaga loo idaafeeyo oo loo nisbeeyo wax nafci ah ayaan wax dur ahna loogu idaafeyn karin oo dur iyo wax dhibaatoo ah kugu dhacay aadan kula kula dhici karin zamankii oo waxoga sheegi karin sidii haddii uu roob imaado aadan udhigi karin roobka waxaan ku helay binawi kada asbaxa min cibaadii alyawm waa ku dhehi jiray nabi alayh salaatu wasalaam asbaxa min cibaadii muminun bi wa kaafirun b bi muminun bi wa kaafirun bi mid igu gaaloobay iyo mid i rumeeyey iyo addoomihiisaa ka noqdeen fa amaa man qaala mudirna binawi kada wa kada fa hada mumin muminun bilkawkab kaafirun bi ama man qaala mudirna bifadli illahi fa hada muminun bi kaafirun bilkawkab marka haddii ay nafci iyo roob iyo barwaaqa timaadana xidig hebel baan ku helay iyo dabe hebel baan ku helay ma dhigi kartid haddii dhibaato iyo abaara ay imaataanna sanadka xumaa iyo sanad xun weeyaan iyo waxaad inaad tirahdo lama baahna dadkuna way dhahaan sanad xumaagii way dhahaan saxiixu lisnaad wey xadiidkan oo muslimin uu kusoo saaray fi saxiixihi wax lamida qala xadathana moxamed bn cubaydillahi qaala xadathana xaatim bnu ismaaciil can abi bakri bnu yaxya alansaari can abihi can abi hurayrata can النبي sal allahu alayhi waalih waslama qaala laa yaqul axadukum axadkiininu dhihin yaa khaybata dahri sanadkii xumaayow yani calaacal uu ka calaacalayo ule sanad xumaagiyo sanad xumaa u ahaaday qaala allahu tacaala ilahay baa wuxuu leeyahay xadiid lqudsi ana dahru baan ahay yani dahri baan ahaydaas maaha inuu ilaahay dahri yahay magaciisa magacyihiisa uu kamid yahay ma aha ee xadiidka waxaa fasiraya kan dambe ursilu yani saanicu dahr inaad tiraahdo tawiilkaas waxaa weye maa yufasiruhu wax cadaynaya ayaa xadiidka ku sugan ursilu leyla habeenkii anaa dira wanahaara maalintii labadaba anaa dira oo maalintii socodhihii qoraxdaa soo baxdo habeenkii qoraxda iyadoo intay dhacdo haddana habeenkii meeshu soo geli fa idaa shitu haddaan doono qabadtuhuma labadaba waan qaban karaa labadaba waan qabanoo qoraxdii iyo habeenkii iyo maalintii intaba anaa baabi'in kara saasuu la ilahi subxaanahu watacaala walidalika aakhar markii la gaaro jannada waa kl laa shamsa fiha walaa zamhariir mana jirto qoraxna ma laha wax maaratay qabow aho habeenii waxsaasan ma jiraan waa iska dhexdhexaadka un iftiinka ehe la arkaayo wax walaa yaquulanna lilcinabi laa yaquulanna yuuna dhihin axadukum axadkiin lilcinabi lishajarati alcinab geedkii baa loo jeedaaye geedka isaga ah, alkaramu karam yuna dhihin oo magaca uuna ku magacaabin oo ku idlaaqin oo waa tii aan xadiista kale kusoo maray oo kale laa yaqribanakum alacraab ala ismi salaatikum oo kale weyaan oo alkaramka waa geedka cinabka ayay u bixin jireen oo karab dhihi jireen karamuna waa wax wanaagsan haddee oo deeq badan oo wanaag badan marka haddii geedkii ammaantaas la huwiyo la siiyo midhihiisi cinabka ahaana macnihii bay qaadan waxaa laga tuujiyey oo khamradii ahna karam bay markaa sagaa magaciibuu yeelan marka in dadkii uu qulubtooda ay jeclaato geedkii iyo midhihiisii iyo casiirkiisii iyo khamradiisii ayaa ka dhalan oo ka ratimi marka taasaa marka la diidan yahay alfaada noocaas in laiska dhowro o laiska ilaaliyo oon magacaasi waxaan mudnayn la siiyo iska dhowro weeye fa ina alkarama karamku alrajulu muslimu ninka muslimka ah ama qofka muslimka ah karam ah oo ilaahay uu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum ka inugu taqisan ee xumaanta ka fogaada wa minhu alkhamru xumaantana khamrada iyo maandooryaha kamide kaasaa karam mudan ee in geedkii iyo cinabkii iyo khamradii laga sameynayo karam lagu bixiyo ma mudna ma mudna waxaa mudan qofka iska ilaaliyay khamrada ayaa karam iyo karaamo iyo wanaag mudan wey marka waxay dhihi jireen karam midhihiisii iyo khamradii laga waxayn waxay dhihi jireen waa karam oo qofkii cabaa qof deeq badan buu noqona markuu sarqaamo oo uu maarata yar fahmaysto waxbuu bixin oo gacantiisa furmi oo in gacan furan buu noqoni ayay dhihi jireen shajaratul karam buu cunay warkaasaa marka laga hortagayaa inaan dhariica ayna noqonin iyo wasiila in lagu ammaano oo naftu ay jeclaato oo ay wax moodo waxaa noocaasoo kale ah baabun laa yuxidu rajulu ninku yuuna taagin ma taago ilaa akhiihi walaalkiis annadara fiirada idaa wallaa markuu jeedsado qof kula taagnaaba kaa dhaqaaqay markaasaa dib u jalleexday uu ka hor imaado markuu ku dabamarayna dib u jalleexday maxaad u fiirinaysaa fiirada aad fiirinayso dalaalo iyo macno kale wadataa in ay cuyuun iyo tacajub geliso ilaysa waa dhici kartaa inaad rabto maxaasintiisii iyo midabkiisii iyo jirkiisii iyo qaabu socodkiisi inaad fiiriso halkaa deena cay iyo cawra aad fiirisay ay noqotana waa dhici kartaa marka waxba qofka ha sii fiirfiirinin indhaha ku taagtaagin laa yuxidu rajul ilaa akhiihi nadara idaa walla ma kujeysado markuu kula taagan yahay fiiri oo la hadal haddii uu ku banaan yahay oo rag u yahay haweenka haweenkaa fiiriyaano laakiin inaad gadaal kadaymoto ka daymooto ood hoos u fiiriso oo iyo qaab dhaqankiisii iyo nidaamkiisa kale aad baadhitaan ku samayso hadhow ku ceebayso ama aad xumaantiisa fiiriso ma fiicna ma fiicna xadathana bishr bn mxamedi qaal abarana cabdullahi qaal xadathana xamaad ibnu zayd can layhin ibnuleyth ibnu sulaymki wey can mujaahid ibni jabrin qaal yukrahu waxaa la nacaa an yuxida arajulu ninka inuu ku taago indhihiisa ilaa akhiihi nabara fiirada inuu ku taago aw yutbicuu basarahu argiisa u raaciyo idaa walaa markuu jeedsado usaa u fiiriyo aw yas'alahu wuu su-aalo min ayna ji'ta xaggeed ka timid iyo wa ayna tadhaba xaggeed u socotaa iyo su-aalo waxaa jira fuduuli ah su-aalo fuduuli ah ayaa jira oo dadka qaar ay aad iyo aad ugu imtixaaman yihiin mararka qaar haddii qof aad un wax laga dhexeeyeen iyo qof wax maaratay aad ku leedahay ama ilmahaada dhashay iyo waxba dhib male laakiin inaad qof tiraahdo xaggeed u socotaa xaggeed ujeedaa oo maxaad ka rabtaa kadibna waxaa ka dambeeya saa u meel wu ka jawaabi karin aad geliso oo arrimihiisa sii qodqodo ma fiicna ma fiicna xadiidku daciif lisnaad weeye laakiin macnaha waa macno saxa wey baabun qawl rajuli ninka oo dhaha lirajuli qofka kale waylaka ku yihahda waxaa jirta laba eray oo isku dhow midna waylaka bale midna wayxaka waylakadon qof oo xogo halaag iyo wax ku dhacay ayaa waylaka la yihahdaa ama xogo lagu canaananayo way xakadana waa qof loo yarnaxayo oo naxariis iyo wanaag loo rajeynayo marka waylaka waase alfaada carabka ku dareerto inta badan madmuunkeeda iyo macnaheeda xaqiiqada aan loola jeedin oo weyl iyo waadi naareedgal iyo habaar runa looma jeedo laakiin waa yar canaan waaye xadathana musa qaala xadathana hamaam can qataada can anasin ana anabiya sala allahu aleyh wasalam ra-aa rajula nin buu arkay yasuuqu badana neef geelah oo hadiye ah ayuu kaxinaya badanada waa hadiyada loo wado xaramka in masaakiinta xaramka loo gowraco maalinta uu qofku xalaaloobo uma maxiluhaa ila lbayt alcatiiq weeyaan oo markii xoolaha halkaa la gaarsiiya la fa qaala wuxuu yihi irkabha qorniyo orod hasha fuul buu yihi oo gaadiid ka dhigo oo dusha kafadhiis kaga fadhiiso qaala nink faqala nink wuxuu inahaa badana nabigu way arkaa inay badano tahay hadiyo tahay qilaadkeedii iyo shacaa'irteedii calaamadii ay laheyd xoolaha xaramka loo wado waa ka muuqataa su-aashaa marka inuu kusoo celiyo jawaabta su-aasha nabiga alay sla ama jawaabta nabiga iyo amarka nabiga inuu hadal kusoo celiyo ma aheen inaha badana a waa geel hadiye ah saan u fuulayaa marka yuu ka wadaa qaala irkabhaa fuul fatwadii buu dib u celiyay nabiga alayh salaam oo qofka waa banaan tahay hal shaya inaad fatwadii dhor jeer ku celiso ku celiso hadduu marka hore fahmi waayo ma qaadan waayo irkabhaa qaala wuxuu inahaa badana nabaaloo waa badana waa geel hadiye ah mahadiyadiibaan fuuli xaramkaan u wadeegay masaakiinta u wadeegaya aan maaratay sadaqaysan rabay qaala irkabaha waan arkaayo fuul baan ku idhi wax kale ma wato waa lugaynaya irkadaha saalixa ayuu nabi alay slam riwaayo kale iyadoo wanaagsan oo muxuu ahaa wax dhibaataha kaa gaaraynin haddii aad ka maarantana inaad iska dhaaftaa fiican haddaasa ka maarmin waxa weeyaan walakum walakum fiha manaaficdii walakum fiiha manaafic manaaficdi ilahay u shay kamid tahay oo inaad intifaacsato ood gaadiidsato way ku banaan tahay qaala inaha badana qaala irkabhaa qaala fa inaha badana qaala irkabha weylaka waylaka damanku waa canaan waay oo celceliska hadalku ku celinaya nabiga alayh salaatu wasalaam fatwadiisa mar walba uu maarata su-aal ka horkeenayo ayuu ku canaananayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam marka irkabhaa waylaka yani waa yar canaan wey war inkaarme oo kale wey inkaarme ful baan ku iri xadiidku saxiix weeyaan marka badana maxaa laga wadaa waa hal dhadiga ma ah macnaha waa loo jeedo inagaa kala qaadna waa dhadig iyo waa lab iyo geela kala qaad qaadna carabtu ayagu hasha iyo ritiga midka u horeeya gacantiisa ku dhacda ayuu soo fadhiisiinayaayo alaabta ku rari oo dusha kaga fadhiisan oma kala aha neef dhadig iyo neef lab oma kala aha ayib waxaa weeya inaha badana wuxuu ka wadaa waa badala ay hadiyatun ila alxaram hadiyadii xaramkana inaan raacamal rabo markaasuu nabigu wuxuu irkabaha bilmacruufi ida ulji'ta ilayha xata tajida dahra inaad gaadiid kale ka hesho haddaad u baahato isticmaal ayuu nabiga sala allah alay wasalam waa manaaficid ilahay kuu baneeyey marka shaahidtu waxaa weeyaan weylaka qof ila dhaho leer carano qaala alimamu albukhari raximah xadathana ibrahim ibn mundir qala xadathana abu alqamata cabdullahi bn moxamed bn cabdillahi bn abi farwa qala xadathana miswar bn rifacata alquradi qaala samictu ibna cabaas radia allahu canhuma warajulu yasaluhu nin baa weydiiyey ibn cabaas baa maqlay wixii oo nin uu su-aalayo faqaala ku yihi inii akaltu khubzan walaxman faala tawada inii akaltu waxaan cunay khubsan kibis iyo burka waxaa laga kariyaa la dhaha canjeerada jabaatiga rootiga muufaha khubsan kibis iyo walaxman hilib baan cunaye fa hal atawada ma weysaysan ma ka weysaysanaya qaala wuxuu yihi xag qaala wuxuu yidhi nin baa su-aalay ibnu cabaas inii akaltu khubzan walaxman fahala tawada maka weysaysani faqaala wuxuu yihi wayxak ah, tanna waa tii weylakaada kasoo horjeeda wey labadan isku macno way noqdaan atatawada ma waxaad ka weysaysan min aayibaat wax ayibaad oo ilahay kugu arsuqo xalaala miyaad ka weysaysani in laga weysaysto wixii dab lagu kariyeyna waa la nasakayo kaana aakhiru lamrayni min rasuuli llahi sala allahu alay wasalam tarku lwuduu mima masat naar wixii dab lagu kariyay in laga weysaysto waa laga tegay oo waa la nasakay camuumkaasoo dhanna waa tegay maa cadaa maa khusisa wixii la khasisay oo min akli laxmi ljazuu ah hilibka geera taasaa laga soo reebay laxmi libil oo nabiga alayh salaam si gaara ah markii loo weydi uu yihi tawadaw min luxumi libil ka weysaysta caamkuna sidiisuba cumuumkiisaa lagu wadi haddii khusuus uu yimaadana khaaskaas afraadaas la khasisay ee cumuumka laga khasisay keliya la bixi inta kalena yabqaa calaa cumuumi buu ku hari marka atatawada min aayibaat ilaa maa khusa oo kale wey ila xadiis way isfasiraysa waa in laisku waree saxiix isnaad marka ma dhihi karo qof ma soo daliishan karo ma dhihi karo hilibka geela lagu weysaysan mahayo bidaliil qowli ibn cabaas atatawadau min aayibaat waxaa ka horeeyey oo khasisaya cumuumka ayibaadka ka khasisaya xadiidkii fi saxiix muslim kusugnaa min xadiidi jaabir radi allahu canhuma saxiixahay oo ahaa tawada min luxum ibil ama maka weysana ha uu nabigu yihi sal allah aleyh waali wasalam قال xdثnا علي بن المdيني qال xdثnا سفyان qال xdثnي أbو الزبير محمد عن جابر qال jابر بن cبداللhi bn camr bn حrاmي radi الله anhuma صحاaبي bnu صحاaبي qاala wuxuu yihi kaana رasuul الlahi sal الله عليه وsلم nabigu wuxuu ahaa yومa xunaynin maalintii xunayn waa meel biyo ah oo toog ah oo dagaalkii ka dhacay hawاazin biljicraana jicraanu nabigu imaaday jicraanadana xunayn markii laga soo noqday meel daaif iyo udhexaysa maka oo nabiga kasoo cumraystay xoolihii xunaynna lagu qeybiyey ya la dhihi jiri marka maalintaasaa nabiga alayh salaam wuxuu ahaa watibru tibrigiina tibrigu waa dahabka iyo fidada intaan weli la maaratay lacag laga dhigin intaan lacag laga dhigin yaa tibri la dhahaa ee iska looxaanta yahay ee uu isku yaalo ayaa waxaa la dhahaa tibri markii la lacageeyana cayn baa la dhahaa cayn bay noqoni marka wa tibru dahabkii iyo fidadii alwaaxda ahaa ee muxuu ahaa aan weli la lacagaynin fi xijri biraal bilaal dhabtiisa ayay ku daadsan yihiin oo lagu daadiyey wixii markaa la qaybinayo halkaasa laga qaybinayaa wa huwa yaqsimu nabigu wahuwa nabiguna sala allahu alay wasalam yaqsimu wuu qaybinayaa wahuwa nabigaad u celinaysa nabigaa qaybinaya bilaalse wuu hayaa fa jaa-a waxaa u yimid rajulu nin faqaala markaasu wuxuu yihi icdil cadaalo samee fa inaka adigu laa tacdilu ma cadaalo samaynaysid soo maarti ka nabiga calayh isalaatu wasalaam shay taqwaa oo loo xasuusiyey ma diidana yaa ayuha nabiyu taqi llah ilahay baaba ku yidhi ee hadalkan waa hadal laxnulqawl ah waa hadal dalab leh waa afxumo waa idab la-aan waa tuhmo nabi maxamed la tuhmaystay sala allah alay wasalam wuxuu raaciyay fainaka laa tacdilu cadaalad ma sameynaysid cadaalad ma sameynaysid yo cadaalad samey xoolihii iyo dahabkii iyo xoolihii dad baasdana udiidaysaay saasuu saa cadaalad u fahmay nabigana alayh salam wuxuu ana alqaasim allahu mucti anu qaybi aan ahay siintasta ilaahay baa iskale kuwa la siinaayo ee maqarad diini ah iyo ujeedo sharci ah, iyo baahi gaar ah intaba waxa ilaahay uu maaratay yihahda ku bixin baan ku bixinayna anagu saasaan fiirinayna qaal faqaala wuxuu yihi waylak nabiga alayh salaam inkaalku u dhacday waa dulkhuwaysarihii ninki la dhihi jiray oo aslu khawaarijka ahaa faman yacdilu yaa cadaalad samayn idaa lam acdil haddaan aniga cadaalad samaynin qofka iga dambeeya cadaalad samaynaya waa kuma ma jirto wey axad nabi maxamed ka cadaalad badan ma jirin sala allahu alayh waalih wasalam low ana faatimata binta muxamed saraqad laqadactu yadaha ninkii yiri wey rasuulka sal ly slam xaruurtiis oo dhan faadima u jeclaa hadday wax hadba gacantan jari lahaa buy rasuulka aleyh salaatu wasalaam man yacdil idaa lam acdil a ah, yaa cadaalad sameyn haddaan cadaalad samayn amiinu man fi samaa baan ahay allaha samada jira subxaana ayaa i aaminay oo waxyigii iyo kalaamkiisii iyo diintii i aaminay iyo dalqangelinteedii iyo oo waxba aanan ka qarinin maya markaasaad iaamini leeda miya wax yale addunyada qaybinayo nabigana markuu qaybiyey waa kii yidhi wax intaa leeg kama qaadanin bu yiri intuu neef geela eh, eh, mxuha timihiisa uqaaday iyo intaa in leeg iga soo raacin bu yiri sala allah alay wasalam ansaarra wuxuu ku qanciyey dadkii hadday xoolo qaateen inaad idinka rasuulka ilaahay qaadataan oo la socotaan miyaydna raalli ku ahayn anaa ka gacan madooy diinun baan u soconayn waxaan nafteena uhureynay een waktigeena ku bixinaynay een dadkeena usoo faaruqnay diina hirgisha soomayn ahaa diintii haddii dhaqaalo nala gashay ka warrama dhaqaala haddii nala gashay oo ay noqotay inaan gaaladii maal gashanno si ay usoo islaamaan oo diinta u difaacaan oo halkan ninay boqolka geelsiinayo qabiil dhan oo goodan oo garaangarsan isagoo wado inuu noo keeno oo deena culayskiiba naga fududaadaba so wax weyn ma aha taas taasuu nabiga fahansiinaya alayh salaam adduunye ujeed may ahayn day dad kusoo galaan diinta ilahay unbu ahay rasuulka sala allah alay wasalam qaala cumar baa wuxuu yidhi dacnii yaa rasuul allah iga tago idaa adrib aan gooyo cunuqa hada lmunaafiq munaafiqa luqunta aan jare ma dhihin nabigu munaafiq ma aha iyo dil ma mutaystay iyo ma dhihi nin mutaystay dil buu ahaa in kurka la gooyana wuu mudnaaye waxaa loo diiday oo nabiga u diiday siyaasa sharciya laa yataxadathu nnaas ina muxamadan yaqtulu asxaaba muxamed baa asxaabtiisa laynaya dadkan gudaha aan inaga iska jirro dhibkayna u hayaan kuwa cadow cadowga naga baxsan ee naga maqan ee aanu ishayno waxba nagama oga marka haddaan kuwan hadda aan xuduud iyo tallaabo ka qaado oo aan idhaahdo iblaan bay la imaadeen wuxuu ku bilaabay asxaabtiisii bay dhahayaan oo anigii baa la ii idaafeen oo anigii bay markaas hadhow dacaayad iga dhigayaan sidaa darteed faraha ka qaad buu nabi sal allah alay wasalam dhibkiisoo dhan waxaa ka daran dhibaatada ka dhalanayse waa masalatu akhafu dararayn in la qaato si mafsadada weyn mafsadada weyn si la iskaga difaaco marka gudahaada inaad waxaa tahayba huursanaato isqariso isceshato ayaa fiican dadka isku isku hadafka isku waxda in waxa maaratay dhex jira oo qofka ku xumaada kii ku dabeecad adkaada kii ku qalabsanaada in laiska wado haddii markaa dan caama la waajahayo ay jirto taa caamka a markaa la difaaco ayaa loo bahan yahy riwaayo kalena khaalid buu ahaa ninkii yidhi idaa labadaba way soo qamaameen laba nin oo inkaa aada u fiican bay ahaayeen uqiimo badan oo shujcaana oo oo difaaca diinta u taagan faqaala nabiga calayi salaam wuxuu yihi iska daa ina haadaa ninkan maca asxaabin lahu asxaab uu leeyahay buu kamid yahay keligii maaha fikirkan dad baa la qaba lana qabi doona aw fi asxaabin lahu asxaab uu leeyahay buu ku dhex jiraa yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka akrini laa yujaawizu taraaqiihim qur-aankana kalxamahooda una gaaraynin macaanidii qur-aanka iyo dhaqankii qur-aanka xabadkooda ma gaarayo quraanka waa barteen laakiin qur-aankii qur-aanay ku dhaqmaayaan maaha as iyagii iyo caamagii isku dhaqan wey wuxuu aamayii ku hadli buu ku hadli wuxuu sameyn buu sameyn meeshuu geli buu geli wuxuu cuni buu cuni isaga imaba kala hado laa yujaawizu taraaqiib qur-aankii ma reebin oo nasiib darada jirtay kamid tahay hadda nasiib darada jirtay kamid tahay qofka awel daalibulcilmiga iyo ducaada iyo culumada iyo dadkaas yani waxay ahaayeen dad mutamayiziin ah oo akhlaaqdooda iyo shaatigooda iyo nadaafadooda ilaashada oo a dhaha a ah, waxaa ma gelayno markii la arkana wixii munkaroo jooga uu kala cararo kala cararo kala dhuunto laakiin hadda xoogo isku dhexdarmad isku dhexdarmad baa dhacay qur-aankii la beray laakiin qofka wuxuu u dhaqmaya sida qof aan diin weligii soo arkin oo kale ayuu u dhaqmaya bacd naas wey waana waxyaalaha eh, intikaasada ee dhacday bay kamid tahay tarbiyadii baa yar hallowsan meelo badan wey dad wanaagsan oo fiican alxamdulilah laa tazaalu daaifa mar walba way jiraysaa laakiin qof walbow qur-aan bartayow diin bartayow waa inay waxna kaa reeban yahay waxna aad amran tahay oo dadka aadan mar walbaba aadan unsuuqa iyo sida jawigu u socda iyo sida ummadda u dhaqmaysi iyo dabeesha mar walba socota aada dhex ordino dhex boodin oon lagugu dhex arkin meelo qaar ama waxyaalaha qaar ama waxyaalaha siyaalaha qaar aada u dhaqmin mar walbaba aad intaad isxakameyn karto isxakamaysaa loo baahanya laa yujaawisu taraaqihim waxay ugu taallaa qur-aankii bartay laakin laa yujaawisu taraaqihim kalxamahooda ma gudbaayo yamruquuna min addiini bay ka dhex baxeen kamaa yamruqu sahmu suu leebka baxo min alramiyati meesha lagu ganay marmiyada meesha lagu toogtay siduu leebka oga baxoo kale iyo diinta oga baxeen khawaarijta nimanka la dhihi jiray wey qof kasta oo dee ku dhaqmi waayo shareecada iyo diintana waxa weeyaan carabkii waa kan laakiin qalbigii iyo qaalabkii iyo ictiqaadkii iyo camalkii ayaa maqan uma qaala sufyaan ba wuxuu yihi qaala abu zubeyr ba wuxuu yihi samictuhu min jaabir ayaan ka maqlay qultu markaasaan waxaan idhi buu leeyahay qultu waxaa wa caliy madini lisufyan qultu lisufyaan waxaan ku yidhi rawaahu quratu saad adiga abu zubayr oga maqashay qurana can camr buu ka wariyay can jaabir oo meesha abu zubayr isaguna camar baa ku jira min riwaayati qura qaala wuxuu yihi sufyaan laa axfaduhum can camr anigu ma xifdisniye inamaa xadahanaahu abu zubayr wuxuu naga waramay can jaabir taanaan haynaa labada dariiqba dhibaato malaho waa laba dariiq oo jaabir kukulma ku aruuraya min riwaayati camr bnu dinaar iyo riwaayatu abu zubayr almaki saxiix ya xadiidku qaala raximah llahu tacaala marka in la iska ilaaliyo dhaliisha oo aan daliil iyo xujo midna loo haynin oo mararka qaar ehlu cilmiga iyo ehlulfadliga iyo mas-uuliyiinta iyo shaqadooda la dhaleelayo wayo marka xujo iyo daliil loo haynin oo caddayn loo haynin iska dhawro weeyaan iska dhowro qaala xadathana sahl bnu bakar qaala xadathana aswad bnu shayban can khalid ibnu sumayr can bashiir bnu nahikin can bashiirin wa kana ismuhu bashiirkan dambe magaciisa waxaa dhihi jiray zaxan ibnu macbad zaxan ibnu macbad baa la dhihi jiray <clears throat> fahaajara ila nabiy nabigu u hijrooda calayhi salaatu wasalaam madiina ugu tegay faqaala nabiga wuxuu yihi masmuka magacaa ilan barashaa la rabaa in lasbarta litacaarafu in lasbartaa la rabaa masmuka magacaa qaala wuxuu yii zaxm zaxmada waa ciriiri marka waxay salka ku haysaa zaxamku min adiiq wax ciriiri ah diiq iyo ciriiriguna ma fiicna marka waa isim u baahan in la bedelo qaala wuxuu yihi bal anta bashiir bashiir baa tahay zaxam iyo caliili ma tihide bashiir baa tahay bashaaraduna de waxa weeyaan waa noocoo farax keenaysa iyo wanaag iyo wax ugu farxo qaala wuxuu yii marka waa bedeli jiray nabiga magayaa magacyaha ficneen qaala wuxuu yihi baynamaa amshi ninka asaga bashiir loo bixiyey ana amshi maca rasuulillah anoo nabiga la socdo calayh salaam id mara biqubuuri lmushrikiin mushrikiinta qubuurtoodii buu soo maray faqaala markaasuu wuxuu yihi nabiga calayh salaam laqad sadaqa haaulaa kuwan waxaa dhaafay khayrun kahiir khayr badan baa kuwan dhaafay ha khayr badan baa dhaafay oo tawxiidkii iyo islaamnimadii iyo cibaadadii iyo daacadii waxaasoo dhan baa dhaafay oo waa way gaari waayeen way heli waayeen naar iyo gaalnimay ku dhinteen halaatan buu ku celceliyay saddex jeer fa mara biqubuuri lmuslimiin haddana wuxuu soo maray qubuur lmuslimiin wa dalaala ana in la kala qaadi qubuurta muslimiinta iyo gaalada iskumaan an waxbaalayn hadyigii nabiga saasu ahaa alayh isalaatu wasalaam gaaladan inay qubuur lahaato muslimiintana qubuur ay lahaadaan haddana marna wuxuu soo maray biqubuuri lmuslimiin muslimiinta qubuurtooda buu soo maray faqaala wuxuu yii laqad adraka haulaai kuwan waxay soo haleeleen khayran kathiira khayr fara badan bay haleeleen ilahay rumeeyeen nabi rumeeyeen iyo islaamna ku dhinteen talaata saddex jeer buu ku celiyay nabiga aleyh salaatu wasalaam fa xaanat ay xadarat waxaa xaadirtay oo ka sugnaatay min anabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam nadratun daymo nabiga markaasuu saa u daymooday fiiro umu meel yus fiiri agga qubuurti faraa wuxuu arkay rajulan nin yamshii socda fi lqubuuri qubuurta dhexdooda wa calayhi naclaan laba kabood oo magad ah laba kabood oo magad ah oo maqaar laga sameeyey buuna qabaa qabuurtii buu dhex marayaa faqaala nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa saaxiba sibtiyatayn war ninkan labada kabood magada qabow alqi tuuro siib sibtiyatayka labadaada kabood siib buu yihi a ah, athiyaabu sibtiya waanixaal sibtiya waa kabaha maqaarka laga sameeyey maqaarka looda iyo waxaas dheena laga bixiyey shacabkii iyo timihii o dhan laga hoolay kaasa waxaa lahaa sibtiya in la xidhan karo lama diidano nabiga alay slam waa xidhan jiray ibn cumar radia allahu canhu markii dhowr shay la weydiyo la yiri dadka waad ku qarabsan tahay waxaa kamid a ah anixaal sibtiya ad xidhataa nabigaan arkay isagoo xidhan jiray sala allah alay slam waytawadau fiih kuna weysaystaa marka lama diidano waxaa la diidan yahay in qubuurta lala dhex maro oo waxay lamid tahay nahyigii kusoo arooray aljuluusu cala almaqaabir in qubuurta lagu fadhiisto waa kii la diiday oo la nahiyey in lagu istaagana waa lamid iyadana lama ogolo lama ogolo haddii ay macno kale wataan oo kabu ama wasaq wataan ama ay maqaar aan la magdinin oo nijaasa ay yihiin iyaduna waa masilo kaloo dheeraada ah wey laakiin hadda kuma cadda waxaa la diidan yahay kabihi oo lala dhex galo salafka qaarkood ka axmed bin xambal wuxuu samayn jiray qubuurta marku tago kabu iska siibi jiray kabu iska siibi jiray laakiin haddii aad dhex qaadayso oo aad eh, dan ay keento ama kuleel ama qodax ama wax saas oo kale ah in qubuurta laiska ilaaliyo lagu istaagin wey fa nadara arajulu ninkiibaa saa usoo fiiriyay nabiga falamaa raa nabiya waxa dhawaaqaya ee la iska siif inuu nabiga yahay markuu arkay calayh salaam khalacana caleyhi kabihiisii buu siibay farama bihima markaasu iska xooray iska tuuray saxiix wey siday saxaabada nabiga calayh salaam u tadbiiqin jireen shareecada markaaba way way dhaqan gelin jireen way dhaqan gelin jireen waxa lala hadli ee waxa loo sheegi waa innaga ileen innaga un weeyaan ku dhaqanka marka innagana naga rabaa nasal allah asalama alcaafiya watawfiiq baablbinaa binihii iyo dhismadiibu ku saabsan yahay in guryo la dhisto oo wa waa arrin fiican dhibaato ma laha bare waxaa dhici karta wujuub inuu qofka uu meel samaysto uu leeyahay laanu asturkiisi waa ku jira asturkii ku jira inuu asturmo oo ehelkiisi u asturmo oo asaga uu ku maaragtay nabadgalo oo albaabo loo waxaasoo dhan ba waa arrimo unoqonaya xaaladahaasi maqaasidaa fiican u noqonaya wey hada laakin waxaa la diidaya waxaa la diidaya tabaahi iyo faan iyo in maaragtay baahidii iyo xaajadii iyo qofka baahidiisa wax kabada ka badan uu sameeyo oo guryo wax ku jiraba aan jirin laakiin hadduu wuxuu isaga gelayo oo ku nool yahay iyo wax uu maarata isticmaarsado oo dhaqaalo kasoo gelayaan intaba waxay kamid tahay adduunyadii loo shaqaysanayay in la ogolaa walaatan sana sgmadiya way soo geli wax diiday ma laha adduunyada aad isyeelatayna ka hor imaan maysa aakhara inaad ushaqaysanayso isku diida isdiiday maaha xadathana ibrahim bn mundirin qaal xadathana maxamed bin abi fudaykin can maxamed bin hilaal annahu ra-aa wuxuu arkay xujara aswaaji nabiy nabiga calayhi salaam haweenkiisii guryahoodii buu arkay min jariidin bay ka samaysnaayeen laantimireed mastuuratin waxay ahaayeen kuwa la asturay bimusuuxi shacar maqaarka ama muxuu ahaa timaha riyaha eh, maqaar laga sameeyey ama maryo laga sameeyey masuuxu waa athiyaabu shacr bimasuuxi shacrin ee bithiyaabin masnuucati min ashacr maryo laga sameeyey shacarka iyo timaha timaha dufta riyaha laga sameeyey ayay oo qaliidoo adag ayay saa ugu asturaayoo ay eh, xijaab iyo astur ka dhigteenoo guryaha ugu xidhnaa ugu xidhnaa fasaaltuhu waxaan su-aalay buu leeyahay ninka la yiraahdo maxamed bin alfudeeg baa wuxuu leeyahay maxamed bin hilaalkii yidhi guryihii nabiga calay salaam baan soo gaaroon arkay waxaan su-aalay buu leeyahay can bayta caaisha caaisha bal gurigeeda iga warran see faqaala wuxuu yihi kaana baabuhu min wijhati shaam guriga albaabka caaisha xagga shaam buu usii jeeday dhinaca shaam shaamna markaad madiina joogto oo aada xaggeeda ujeesato kacbadii baa dhabarka uduwaysa marka dhanka qiblada masaajidka dhinaca mule dhinaca kale ayuu usii jeeday faqultu waxaan ku yidhi misraacan kaana aw misraacayn mahal albaab buu ahaa mise laba albaab oo laba irdood ah ayuu ahaa misraacaynku waa laba irdoodka albaabka ama guryaha ama dukaamaha labada irdoodka ahe kuna midig loo furi midna bidix loo furi ma saasuu ahaa faqaala wuxuu yihi kaana baaban waaxida xaggee kaka imaan laba misra iyo laba albaab guriga intaa dhan maba jirinba hal albaab buu ahaa qultu waxaan ii qaala kaana baaban waaxida qultu min ayi shayin kaan muxuu ka samaysnaa geedihii iyo qoryihii iyo wuxuu ka samaysnaa qaala wuxuu yihi min carcar aw saaj geedka carcarka la yihaahdo ama saajka la yihaahdo ee alwaaxdi wax laga sameeyo kaasuu yuu ka samaysnaa waa albaabaha iyo iridyaha iyo sanqaafka iyo meelo qaara wey meelaha kale waan soo ogaanay min jariid laantimireed mujarad oo caleynta laga guray inuu ahaa xagga maarata asturkana bimasuuxi shacr in lagu xiday oo maro oo laga sameeyey shacr in lagu xiday intaa waan soo ogaanay xagga laakiin tiirarka hadday noqoto iyo albaabaha iyo fiyaaradaha iyo meelahaasna saajkaas asana waa ku jiray saxiixu saxiixulisnaad weeyaan qala xadathana ibrahim bn mundir qala xadathana ibn abi fudaykin an cabdillahi bn abi yaxya can saciid bn abi hindin can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabig wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaamo ma dhacdo xataa yabniya annaasu ilaa dadka ay ka dhistaan buyuutan guryo yuushuunaha ay xardhaayaan washiyal maraaxiili sida ay dharka u marto xardhaan oo kale washiyal maraaxiili raxliga iyo kooraha iyo sida loo xandhoo kale qaar ibrahim wuxuu yii yani thiyaab almukadada almaraaxiilkii buu ku fasiraya athiyaabu waa dhar almukhadada la xardhay <coughs> oo khuduud iyo jeejee iyo loo sameeyey xadiidku xasanun liayrihi weeyaan taas marka macnaheedu waxa weya min calaamaati saaca wax kastoo calaamaatu saaca ahna ma xuma oo xun yahay macnaheeda kama dhigna saacadda qiyaamaha soo dhow marka lu leeyahay an tarid amatu rabatahaa iyo waan tara alxufaata alxuraata alcaala ricaasha yatadaawuluun fi lbunyaan dadkii baadiyaha jooga iska kabala-aa ee qaawanaa o intii magaalada soo galayba xadari noqdeen deena tabcaday oo xoolo yeeshay oo guryo yeeshay taa ama dembi baa dembi ma aha ee waxaa laga hadlayaa isbedelka noocaasa dadku awal reer magaali reer baadiya ahaan jireen in baadiyihii uu soo guuro magaalooyinka intay galaan ay tabcadaan oo guryo yeeshaan waxa weeye nuqlada iyo isbedelkaasi waa calaama min calaamaati saaca kamida wey laakiin ma wax madmuumaha maya wax madmuuma maleh madmuum maleh baadiyada beled labadooda mid ku leh kugu nooreyn aad ku noolaanaysaa laakin tabaahiga iyo faanka iyo cujbe iyo qofku isla yaabo o isla kibro oo waxyaaba noocaas oo kalea ama wax israaf ku saabsan xaggaasay shareecadu ka fiirisaa dhinacaasaan la ogoleen dhinaca lama ogolo baabu qawli rajuli laa wa abika a ninka hadalkiisa uu qof kala sagoo la hadla u yihaahdo maya wa abika baan ku dhaartay wa abikaas wawlcadafka wawas wawlqasam hadduu yahay in lagu dhaartay oo maqsobka lagu dhaaranayo uu aaba yahay yaa ka dhalanaysa aaba in lagu dhaartana waa kii la diiday makhluuq in lagu dhaarta waa kii la diiday waxaan alla ahayn laa taxlifuu biaabaaikum walaa bi waa kii dhihi jire nabig alay salam markuu arka cumar bin khadaab oo dhaaranaya oo waa abi leh ha ku dhaaranin buu yiri cumarna waa aqbalay oo daakiran walaa xaakiyan weligay kuma dhaaranin waa kii dhihi jiray marka ilaahay keyrkii laguma dhaaran karo ma banaana magac min asmaai illahi ama sifa min sifaatihi ka cizatihi subxaana waa lagu dhaaran karaa kalaamihi kalaamka waa sifa min sifaat illahi makhluuq ma aha ilen xadathana moxamed bnu salaam qala akhbarana moxamed bn fudayl ibn ghazawan an cumaarata ibn qaqa an abi zurcata bn camr bn jarir an abi hurayra qaala jaa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli nabiga alayh salam buu yimid faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah rasuul allah ayu sadaqati afdalu ah, ajran ayu sadaqatin sadaqa la bixiya teeba afdal u fadli badan ajr xagga ajirka ajirka sadaqooyinka waa si kala ajir badan yihiin tee u fadli badan iyo xilliga iyo waktiga iyo munaasabada qaala wuxuu yihi amaa wa abiika aabahaaye latunaba'anahu waa lagu sheegi amaa wa abika marka waa dhaar ogtahy wa abikadaasi maxaa loogu dhaartay marka nabiga waa kii diiday alayh salaam waa qabla nahyi intaa la nahyinin bay ahayd waa la yidhi ma ahe waa abikadan hadda dhaarba loolama jeeday waa iska kalimatun jarad cala lisaan carabka wax ku dureero waxaa jira inta badan aan qasad loola jeedin oo hadalka carabka dadka iskaga dhaq iskaga dhaq iskaga socda sida lauma laka iyo taribad daaka iyo muxuu ahaa waxaasoo dhan way farbadan yihin amaa waadika latunaba-anahu waa laguu sheegi buu yihi an tasadaqa waxaa u fiican sadaqaad la baxdo xilliga an tasadaqa iyo an tatasadaqa inaad sadaqaysato walxaal anta saxiix adoo caafimaadsan shaxiixun xoolaha jecel shaxiixa waxaa weeya waa qofka xariiskulmaal xoolaha ku dadaalaya jecel marka adoo caafimaadsan oo xoolihii jecel waxaad nacday oo iska tuurtay ma ahee wax adoo jiran cabaad iyo xanuun uu kaa keenana meehee adoo caafimaadsan oo xoolihii kuu dhadhamaayo dhinacna xoolihii jecel oo qalbigaada ku weyn yahay takshal faqra faqri ka baqaayo oo ninka xoolaha le ama un faqri kugu soo fakaraa maalin unbuu isleeyahay xoolaha sii aruuri sii bayda waxa weye faqri buu ka cararayaa takshal faqra faqri ka baqaaya wa taamulu lghinaa haninimo iyo hodantinimona yadadiilanaya oo inaad xoolo yeelatood ood aqniyada ku darmata raba oo horu socda inaad maynays xoolahaadi geliso wax kasii goyso taasaa sadaqada ugu fiican walaa tumhil ibnu aadamow ha sugin waxbixinta iyo sadaqada xataa idaa balaqat alxulquuma balaqat alruuxu baa la jeedaa markay ruuxdu ay gaadha iyo naftu alxulquuma halkaa xulquumka ehe majra nafaska meesha eh, guriga dabeesha meesha eh, eh, neefta ay marto halkaa markay iskugu imaato nafti iskugu imaato oy qararac tidhaahdo oy doonaysa inay dhasada dhasada ka baxday dhakada ka baxdo ay rabtay baxayso markaa deen adoo hadalkaadu neef yahay sakaraadii adduun ka tegay ood og inaad baxayso qolta markaa inaad tiraada hantaatacaasi hala sugin lifulanin kada hebel waxaasuu leeyahay walifulanin kada hebel intaan haloo siiyo waqad kaana xoolihii adiga ma lelihid lifulanin hebel buu usugnaaday wahuwa waariuka waarifkii ku dhaxli lahaa kii ku dhaxli lahaa xoolaha iskale la heli kara inuu tawqiifiyo oo u yihahdo maya ee xoolahan anigaa iskale dhaxlaya marka ma ogeli qof kale ma siinayo markaad adiga leedahay oo nin kale kugu qabsan karo uusan jirin markaasaad waxbaxashada ku fiican tahay wey laakiin marka nin kale ay ku wareegtay wuxuun samafal iyo ixsaan iyo turitaan mooyaane <clears throat> wax awoodood ku leedahay aysan jirin halkaa maxaa isku gaarsiin marka horeba marka horeba halkaas maxaa isku gaarsiini marka aad wax la bici karto oo xoolahaadii aad naftaada kula jihaadi karto nafiiska ahaa nafiis naftaadaad jecel oo ku dhegan markaasay wax kuu taraysaa saxiix duuna lafdi wa abika wa abiikadaas mooyeene waa soo aroortay fi saxiix muslim lafda waabika iyaduna muslimka kuso aroortay marka waabikadaas looma jeedo hadda xalif iyo dhaar looma jeede waa carabka ku dureeray ama waa qabla nahyi intaan la diinin ka hor weeyaan qaala raximah llah baabun idaa dalaba qofka hadduu wax dalbaayo falyadlub ha dalbo dalaban yasiira dalab yar walaa yamdaxu qofku wax ka dalbeela yuunan amaanin laba wasfi iyo laba tilmaamood wey dadka haddaad wax dalbayso dalab yar dalab oo ilxaax aan ahayn ilxaax iyo ku-celcelin iyo inaad maarata qofka ku celceliso u ilxaaxiso taas iska ilaali yasiiran wixi markaas un aad ubaahan tahay ku hadal hal mara ama wax macquulah qofka heli karo un hebel si wailaa iscaaj buu qofka dareemaya in qofka la iscaajiyana ma banaana oo lagu ilxaaxiyo oo xanuun uu dareemo taas waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay midda ayada laba wasfiga kale waxaa weeyaan in qofkii la amaano oo taa ayada laftirkeeduna waxaa weeyaan cujbay ku lidaysaa qofki cujbe iyo kibir iyo isla weynan bay ku ridiyo inuu ismoodo inuu wax weyn hayo ayaa laga yaabaa inuu isku arko marka madxigaasna naftiisa halaagi dalabka ilxaaxa ahna naftiisa iscaaj iyo xanuun ku reebi iyo muxuu ahaa in isagoo la dhibay oo la rafaadiyey labadabaa la iska ilaali wey dalabkaasi ha ahaado mid yasiira madxi iyo ammaana ha kala duldhicin xadathana abu nucaym qaala xadathana acma sulaymaan an abi isxaaq isabeeci an abilaxwas can cabdillaahi ibn mascuudin radi allahu canhu qaal idaa dalaba axadukum alxaaja xaaje hadduu dalbaayo xaajo iyo dan baa keentay oo dalabka markaa wuu imaane walxaajatu tunazalu manzilatu daruura bay dhahaan qofka hadduu baahan yahay oo meel kaloo ciirsada uun heli karin markaa xaajo iyo duruuf ay hayso waa u banaaya inuu wax weydiisto falyadlubaha ha dalbase dalaban yasiiran ha dalbo dalab yar iska furud yar kooban ilxaax iyo indhafarakagelin aan ahayn ku celcelid iyo ismiskiiban aan la soconin hale ha sameeyo fa inamaa lahu wuxuu leeyahay maa qudira la wixii loo qadaray kolle wix ilahay kuu qoray waxaana inbaad heli wuxuu rabbi kuu qoray ee kuu qadaray unbaad um heliye waxaa weeyaan wax reebo wey oo xisho wey fa inamaa lahu maa qudira lahu walaa yaatiya axadukum axadkiin yuunan u imaanin saaxiibow saaxiibkiis fayamdaxahu uunan ammaanin fayaqdaca dahra dhabarka una goyn intuu ammaano ammaanta ka badiyo dhabarka yuuna jarin laqad qadacta dahra akhiika waa ku dhihi jira xadii abu muusa oo soo maree qofka qoortiisiibaa jabis dhabarkiisaa jabis iyo qoortiisi lama ogolo in ammaantaa dheer ee faraha badan qofka uuna xajin karin la kufaayo dhabarka jabinaysa hadhow laga yaabo inuuba qofkii wax xuquuq iyo waajibaad iyo diin iyo shareeca helo ku dhaqmi lahaa uu isla yaab iyo isla weynan oga tagaa dhici karta uu ismoodo wax marka labadaa aadaabba in la ilaaliya wey qaala raximah raximahullah xadathana musadadu qaala xadathana ismaaciilu can ayuba can abilmaliix ibni usama can abi cazata yasaari bni cabdillahi alhudariy can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal in allaha alle idaa araada hadduu doono qabada cabdin qabda cabdin idaa araada hadduu ilaahay doono qabda cabdin addoon inuu oofsado oo u qibdoodo nafta ka qaado biardin dhul ardin maa dhul inuu kaga qaado nafta hadduu ilaahay doono dhulkaa isaga uuna deganeyn oo meeshuu joogay lagu ogaa aanan ahayn hadduu ilahay inuu nafta kaga qaado damco jacala lahu biha wuxuu oga yeelaa dhulkii oo masafiyaha dhulkii nafta lagaga qaadi lahaa xaajatan xaajo u geliyaa maaligu mualo qaadano wuxuu dhihi ma hebel baan u socdaa warwaase ma hebel baan u ilaa wela waan markaasuu masaafooyin goyn oo socon oo socon oo socon su u socdo meeshii markuu tago ayaa arrintiisu toosaysaa meesha nafta lagaga qaadi lahaa waa halkan halkaasaa nafta lagaga qaadi hebel ma maqashay ninkii tagay halkaas ku dhintay shil baa qabtay shuban baa ku dhacay cudur baa halkaa ku hayeelay cadowg baa ku dilay waxaasaad maqlaysaa meeshii uu joogay waa ka tegayba marka dan iyo xaajo unbaa um baan u gelin ilan qof iska dhaqaaqayo meel iska tegi mala dan iyo xaajaa wada xaajadaasa marka loo gelin oo arrimahaasa meesha laga helaa unbaa um la dhihi waa sii deynaya marka xadiiku saxiix wey marka naf ma oga meeshay ku dhiman doonto a meeshay ku dhiman nafna ma garanayso xilliga ay dhimanaysana ma oga oo wax la qariyey oo sir ah oo bayn ilaahi subxaana watacaala un ogyahay oo malaga marka lagu soo diri wax og ma jirto meesha lagu qaban doonana ilahay baa garanaya mar walba marka in difaac lagu jiro oo digtooni lagu jiro oo xaaladaasi malkumoodka iyo dhimashada maskaxda lagu hayo ayaa loo baahan yahay oo wax laga maarmaan oo ilaa ilaa la tegi oo meel looga cararay meel laga aaday midna malaha oo waxna qabsanaysa wey oo waxna haysata wey marka laakiin adiga qofka isaga oo diyaarsan inay tiisa u timaado unbaa u wanaagsan oo ufiican baabun qawlu rajuli ninka hadalkiisa buu ku saabsana uu yihaahdo laa bulla shaaniuka laa bulla shaaniuka nusaqa qaar laa bal sa yatiika bulla shaaniuka hadday qoro laa bulla lama qooyo albalaal alruduuba wanadaawa weeyaanoo laa bulla lama qooyo qoyaankan waxaa loola jeedaa kinaaya can alxayaat ah, qofka markuu nool yahay ama wuxuu ku noolaa ama wuxuu ku noolaan lahaa wax nadiiho qabow macaan wey marka iyo noloshii oo iyadana qoyan markuu dhintana waa qalafaya marka bulladaasi waxay cagsi u tahay albalaalku waxay jamaad iyo angeeg iyo qalafsanaan marka haddii qoyaankii la anfiyey geeri geeri baa loola jeeda xayaatadii baa la anfiyey laa bulla shaaniuka shaaniukana waxa weeyaan caduwuka cadowgaadi wey ina shaaniaka huwa labtaru ah, waa gara ilaahay leeyahay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin ay cadaawata qowmin marka shaanigu waa cadow cadow wey marka laa bulla shaaniguka waxay noqonaysaa laa xayaata licaduwika cadawaada ma noolaado cadowaada ma noolaado saasay kusoo fadhiisanaysaa hadalkaasoo la dhaho waa kan xadathana musa qaala xadathana asaciqu qaala samicta aba jamrata qaala akbarana abu cabdilcaziiz isaguna nasr baa la dhahaaye qaala wuxuu yihi waana ninka xadiidkan sababtiisa loo daciifiyo ku sugan majhuul wey abu cabdilcasiiskan wa huwa wasmuhu nas cimraan ah, qaala wuxuu yihi amsaa cindana abu hurayra abu hurayra agtaanada ku habeynsaday gabalkii baa ugu dhacay agtaanadii xidigihii baa soo baxay wuu ku habeynsaday fa nadara wuxuu fiiriyey ilaa najmin xidig alaa xiyaali dhinaciisa dhinaciisaas xidig cirka ka noqdo geeskii asaga u fadhiyay ayuu saa u fiiriyey faqaala wuxuu yihi wladiin ama fi waxay noqon kartaa wijaahaw aggiis hortiis faqaala wuxuu yihi waladii nafsu abi hurayrata biyadihi allaha nafta abi hurayra gacantiisa ku jirtaa ku dhaartaye layawadanna wuxuu jeclaan doonaa jeclaan doonaa aqwaamun qoomam iyo dad baa waxay jeclaan doonaan walow tawalliyey dad walow tawalliyey oo madax ka noqday imaaraati mas-uuliyad iyo xilal dad xilal qabtay fi dunyaa adduunyada ku qabtay wa acmaalan shaqooyin adduunyada qabtay waxay jeclaan doonaan annahum kaanuu inay ahaan lahaayeen mutacalliqiina kuwa ku dhegan cinda dalika najm xidigaas agtiisa inay ku dheganaadaan ayay jeclaan lahaayeen ah. oo halkaas kasoo dhacaan hadda riwaayo kala riwaayadan waa daciife riwaayo kale oo saxiixa jirta oo axmed iyo xaakim ay soo saareen layuushikana rajulu an yatamanaa anahu khara min athuraya waxaa dhawaan doonta qofku inuu tamaniyo jeclaado inuu kasoo dhaco min athuraya xidigaha ururka la yiraahdo walam yari min amri naasi shay-a dad kale amarkooda uu naxma mas-uul ka noqon meesha uu mas-uul ka noqon lahaa halkaa inuu kasoo dhaco saasoo kale wey marka tana bay tamanin lahaayeen inay ahaadaan cinda dalika najm xidigaa agtiisa ku dheganaadaan xidigana waa kasoo dhacay meel fal buu ka lalaadaayo ma xajin karo waa kasoo dhici karaa sidii qoladii diyaaradda ku daba dhegtay oo kale nimankii nafta iska qaadayay reer afghanistan ee gaalada xaggeeda usii cararayay usii didayay ee diyaarad socota ku daba dhegay kasoo daatay kasoo daatay ma aragteen walaayaa ka socotay maalin ma ah, diyaarad buu ku daba dhegayaa markaa ay tagtay ayuu soo dhacay tabarxumadiisa fiiri waa dhintay na marka naftiisii buu halaagay mutacalliqiina cinda dalika najmi bay jeclaan lahaayeen oo walam yaluu ayna tawalinin ka soo daataan meesha ay ka noqon lahayen madax lam yaluu ayna ayna tawalinin ayna noqonin mas-uul xil qabanin tilka alimaaraat madaxnimadaas iyo mas-uuliyaadka ayna qabanin walaa tilka alacmaal shaqooyinkaana ayna qabanin bay jeclaan lahayeen yay jeclaan doonaan wey saasaa u dhaamta oy jeclaanayaan uma aqbala calaya buu leh abuu hureyra usoo soo jeedsaday faqaala wuxuu yihi laabulla shaaniuk laabulla ma noolaado shaanuuka cadowgaada ma noolaadee akullu haadaa saaqa liahli lmashriqi fi mashriqihim waxaasoo dhan akullu haadaa waxaasoo idin saaqa liahli lmashriq ahlilmashriqa mayuu u sugnaaday fii mashriqihim mashriqdoodaas gudihiisa ma ugu sugnaaday waxbuu ishaarayaa fitantii ka dhacday mashriq iyo reer mashriq wixii fitan ay sameeyeen iyo firaqii faraha badnaa ee ka soo baxay iyo dhibaatadii isdagaalkeeda ka dhacday iyo waxaasuu marka ishaarayaa waxaas oo dhan reer mashriq miyuu ka sugnaaday oo ka dhacay mashriqdooda iyo meesha ay joogaan qultu waxaa nacam haa wallahi haa waa ka dhacday oo waxaas oo fitan iyo balaaya la imaadeen qaala wuxuu yihi laqad qabaxa allahu ilaahay wuxuu xumeeyey riwaayo nusra qaar laqad fataxa allahu wamakan laakiin midaeeda qoran laqad qabaxa allah ilaahay wuxuu fool xumeeyey oo wamakara uu u daberay makri iyo ciqaab wuxuu u daberay kuwa ayaga qad qabaxa allahu ilaahay baa xumeeyey oo fulxumeeyey qubxi baa ku dhacay wamakara ee wadabara lahum mima yasilu ilayhi min ciqaab waxa ku dhici doona ciqaabaan ilahay baa u dabaray oo u diyaariyey fa waladii nafsu abi hurayra biyadi allaha abi hurayra naftiisa gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye layasuuqanahum xumra a ah, yasuuqanahum waxaa kaxayn doona xumraa kuwa guduudan qidaaban caraysan kuwa ayaga kaxeenayo kuwa guduudan oo cadhaysan kaanamaa aada moodo wujuuhum wejiyaalkooda almajaanu gaashaan almutraqa oo la tumay gaashaan mutraq majaanka waxaa weeyaan wejigooda ayaa kal majaan lagu tilmaamay litadwiirihi wejigooda salxi iyo malahe weji wareegsan weeyaan weji wareegsan oo garaangarsan almutraqadana waxaa weeyaan waa xagga maqaarka iyo hilibka wejiga saaran hilib bay wejiga kuleeyihiin oo buuran oo waxaad moodaa gaashaan haddana mutlaq oo la laisku dhadhajiyey laisku dhadhajiyey mutlaqa waxa weeyaan laba shay oo laisku qaraacay oo laisku dhajiyey ayaa mutlaq la yihahdaa almutlaqa nimankii turkiga ahaabaa lagu tilmaamaa sidaas wujuuhdooda almajaanu mutlaqa inay yihiin kuwaasaa lagu salidi doonaa xataa yulxiquu ilaa ay ka haleelaan ama yulxiquu ay ka haleeshiiyaan tha zarci midka beeraha leh bizarci beertiis wadadarcika cambada lahna bidarci cambadiis xoolihiis kii beer laha beerta u carari doona kii xoolana baadiya u carari doona waxaasa ku dhici doona fitanta hadda ay la imaadeen iyo waxaan ay wadaan waxaa ka dambayn doontaa inuu qabaxa allahu wamakar ilaahayna uu ku salido liman yasuuquhum xumran qidbaana wujuhuhum lmajaami mudraqa xadiidku daciif lisnaad wey allow dee kananafkananafna waa ku jiraa kitaabkan waa kitaab aada iyo aad adag iska ilaaliya waxay u kaalmaysan kartaan shuraaxna u kaalmaysta ayb bukhaari sidiisoo ma kitaab qaboobaba radia allahu canhu waxyaalaha la mulaaxadayna waxaa kamid a xadiid alla xadiidka aada u qallafsan inta badan daciif buu badan yahay daciif buu badan yahay baabun laa yaqulu rajulu ninka yuuna dhihin allahu wa fulaan yuuna isku ilaahay iyo makhluuqiisa isagoo xarful calaf isticmaalayo almufiidu bilmusaawaat wa mutlaq aljamc ilaa xarafka xaraf carabka wuxuu faa'ideeyaa musaawaat bayna almacduuf wamacduuf caleyh inay siman yihiin oo ay kulansan yihiin oo ayna kala tartiibsanana kala weyneyn marka ilaahayga weyn iyo in fulaan aad meel iskugu keento oo wax shirkigi bay soo geli waa shirkiga alfaad alfaadan shirkiga ah ashirku lafdi ayay soo gelaysaa qaala xadathana maطr bn fadl qaala xadathana xajaaj qaala ibnu jurayj samictu mugiian yazcumu ana ibna cumara sa'alahu man mawlaah ibna cumar baa ninkan mugiif la yihahdo weydiiy wuxuu mawlahada waayo addoon la xoreeya ama lalahaa wey mawlahada waa kuma faqala wuxuu yii allahu wa fulaan ilahay iyo fulaan baa ileh marka ilaahayga abuurtay ee khaaliq ee mulkiyey ahaa iyo midkii hadda lagu saliday ee mawlaha u ahaa ee addoonka u noqday gacantisa galay iyuu isku qabtay markaasuu wawlcadafna ka dhigay xarafo cadafkii warka waxay ka dhigan tahay ilaahay iyo fulaan si siban iyo inuu ilayhin wey taana sax ma aha sax ma aha ilaahay baa subxaanahu watacaala leh oo abuuray oo addoon uu yahay kanna waxa weeyaan tasarufkii ayaa laga qaada looga qaadayoo taxta sadwatihi buu galayoo gacantuu ku haya maalinkiisu la wareeyey marka waxaa weeyaan sayid buu u yahay qaala ibnu cumar wuxuu yihi laa taqul kadalika saha dhihin laa tajcal maca allahi axada ilahay maciisa axadna ha yeelin leannahu inaad wow isticmaalso war fulan tiraahdo maca allahi axad baa yeeshay walakin qul waxaa tirahda fulan hebel baa yaa aniga ilahoon addoon u ahay bacdallahi ilaahay sokadiis ilaahay gadaashiisa oo dee dadkao dhan addoomo u yihiin marka bacdallahina humadii oo kale u taagan tahay taraakhi in la kala fogeeyey oo mulkiga ilaahay ee kamaalka ahaa ee asalka ahaa ee aakhir iyo awal baa ahaa iyo mulkiga aadamahe caradigahe soo darriyey ee haddana sabab darteed ku bixi kara ku suuli kara labadaa in la kala saaro ayay noqonaysaa daciif mawquuf xadiidku baabu qowl rajuli ninka hadalkiisa maa shaa allahu washita u yidhaahdo tanaba ka waran ayaduna alfaadii waxay kamid tahay in la ilaaliyo laiska dhowra ay tahay maa shaa allah wuxuu ilaahay doonay washita adna aad doonto inaad tiraado ma banaana mashiyada ilaahay subxaana watacaala waa asla wax walbana tiisii ku socotaa aadamaha mashiyadiisii iyo ogolaashihiisi khiyaarkiisuna taabic wey wixii taabic aha marka inaad musaawi ka dhigto wixii taabic aha inuu daba socdo la rabay inaad musaawi ka dhigto la sinto ma banaana xadathana abu nucaym qaala xadathana sufyaan an alajlax ibn cabdillahi alkindi saduqun shiiciyun baa layihi saduqun shiiciyun ajlax ibn cabdillahi alkindi an yaid yaziida can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaal qaala rajulu linabiy nin baa nabiga alay salaam wuxuu ku yihi maa shaa allah wa shita ilahay wuxuu doono iyo adiga qaala wuxuu yihi nabiga alayh salaam jacalta lilahi nidda ilahay baa shariik u samaysay maa shaa allah waxdahu dheh maa sha allah waxda marka mashiyada bini aadamka waa mid dambe khiyaar ilaahay uu siiyey weeyaan middaa ilaahay bay tawakulkii ilaahay iyo tala saartay iyo ictimaadkii ilahay iyo qadarki ilahay bay daba socotaa marka wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah taasa weeyaan oo mashiyada ilahay baa iska leh saxiix weya xadiidkuna qaala raximah llahu tacaala baabalghinaa wallahu hinaha waa heesta iyo lahwuna waa iska waxyaalaha uun dadka ay ku mashquulaan ee maalayacniga ah ee ciyaaraha iyo waxa lamidka ahee dadka ay ku mashquulaan waxaas in wakti lagu bixiyo ma banaana wakti lagu bixiyo ma banaana qinaha iyo heesta hadday tahay wax haween iyo rag iyo mujuum wato oo wax soo jiidanayana waa bariidu zina baa la yidhahdaaba bariidu zina zinada boostadeedi weeyaan qofka waxaas hadduu uu maarata qalbigiisa uu galo xumaan iyo mujuun iyo fujuur iyo macaasi iyo waxbuu dabada ku wataa waxbuu dabada ku wataa inta badana dad xunxun oo sii liita ayuu la saaxiibaa ama rag ahaada ama haween ahaadaane ugu dambayntiina waxay dhagihiisa nacaan oo kasoo boodaa khayrka iyo qur-aanka iyo diishaaga qalbigiisa iyo dhagihiisaba way kasoo boodaana ma rabo waxay qalbigiisa ku xasilaan macsiyada iyo xumaantaa inuu kusii socdo marka waxaa weeyaan wixii kuu diidaya khayrka iyo wanaagga iyo dikriga ilaahay waa la xarimay ayasudakum can dikr illah w ilahay uu dikriisa kaa xareebayo kamrada ki lagu xarimay xadadana cabdllahi bin salix qaal xadadana cabdlcaziz bin abi salama an cabdillahi bin dinar qaal kharajtu maca cabdillahi bin cumar anoo la socda ila suuq baan aaday famara calaa jaariyatin sagiira gabadh yaroo wuxuu soo maray tuqani heesaysa waa ilmo yar oo haddana heesaaya faqaala wuxuu yihi ina shaydaana shaydaan law taraka axadan qof hadduu ka tegi lahaa la taraka haadihi midanu ka tegi lahaa yiri shaydaan wuxuu dayn mare tanuu sii tababaraya hadda uu kabadhka iyo qalamjalabka sii baraya iyo heesaha inay marka hadhow hobalo noqoto oy haysto ragga hortiisa isqaawiso oy boodo oo ninkisu raba marka ina shaydaan law taraka axadan sakiir yar oo caqliba lahayn qofka dayn waayey imakan sii cabaynaya sii tababaraya qof weyn u yudayni saas wey ina shaydan law taraka axada la tarakaha tarukata ilah xasanlisnaad wey marka shaydan qofna ma daynayo wey caruurtaa laga soo xaraystaabu nabigu uu yihi alayh salaam gabalka markuu dhaco qoraxda ilaa xataa yalaba junaxa leyl habeenka saacad ilaa uu ka tagaayo caruurta guryaha lagu reebo buu nabiga aleyh salaatu wasalaam shaydaanka xilligaas la soo daayaa wuxuu dayna male waa xasad caruurta yar ma dhaafo duqooyi ma dhaafo rag ma dhaafo meel u dayn male weelashana daynayna xataa weelasha ayuuna daynayni oo wuxuu ku tuuri kara ku tuuri daboolow gambiya buu nabig alay slam yihi xadathana maxamed bnu salaam qaala akbarana yaxya bnu muxamedin abu camr albisriy qaala samictu camran baan maqlay mawla lmualabin ahaa qaala isagoo samictu anas bnu malik baan maqlo yaqulu qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yihi lastu min dadin wala dadu minii bishayin lastu min dadin lastu mihi min dadin min baailin baail aniga xaggiis kama imaanin kamana ahaadin wax baailah oo xun oo macno aan lahayn xaggiisa kamaba ahaaninba nabi rasuul ah oo xagala xag laga soo diray oo jibriil macallin u yahay oo risaalada qiimaha badan loo soo dhiibay oo xaq iyo xalaal un ka hadlanahay waladadu baadilla minii xaggayga bishayin waxba kama aha baadilla xaggayga waxba kama aho wax ictibaara oo uu kaleeyahay iyo wax agtayda uu kusoo dhawaanay midna ma jirto yacni wuxuu la jeedaa laysa albaatilu baatil ma ahaane minii xaggayga bishayn waxba kama aha barwaarteeda waxba kama aho ku daari maayo dadba marka waxaa kaloo lagu fasiraa allahu walacib ilan baabka musanifka wuxuu ku keenay baab alghina walahwi buu yihi marka waxyaalaha baadilka ah ee lahwiga ee ciyaaraha ahee qiimaha lahayn maalaa yacniga ehe wakti dhumiska ah ee wixii maaratay masaaih wii acaali lumuur acaali lumuur intaad ka tagto aad safaasi fi lumuur waxyaalaha hoosadeena aad ku daalayse waktigaadi o dhan ku dhamaaday intaasoo cumriga markaas oo jooga hadduu isweydiiyo war maxaan adduunyada intaasaan joogay aan ku maray aad u yiraahdo waxba gacan kuma hayo a taasoo kale lama rabo marka lama rabo waa inaad xisaabtami karto o dhihi karto maraaxiisha soo martay marxalo walbaba ilan cuquud buu qofka soo maraa caqd lawal caqd thani labaatan sano wixii ka dambeeyo xisaab adag baa lasku jirta markaa yaa jirta yaa jirta ilaa afartan haddaad gaadhan casri dahabiga ahaa ee xooggii iyo maskaxda intaba waa soo gudubtay wixii ka dambeeya toobadkeen iyo istikfaarti iyo inaad mar walbaba ayaa la rabaa oo ducadu badiso aqiidadii culamada qaar ay ka fahmeen fi qawlihi tacaala xataa idaa balaqa ashudda wa balaqa arbaciina sana qaala rabbi awsicni ayadaas ay ka fahmeen qofka markuu afartan jir ka dambe u dhameeyo afartan hadduu gaaro ducadan ha badiyo rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa waalidaya wa acmala saalixan tardaah wa lii fi duriyati inii tubtu ilayka wa min almuslimiin ducadaas in la badiyo afartan hadaad gaadho wadi ayada kaaditay bala sana qaala rabbi markaasu dhahay ducada marka in la badiya la raba oo aad loo badiyo duca qaala wey marka dudu iyo lacib iyo lagwi iyo wakti dhumis cimrigii baaba iska gaabane muddo yar baaba laga tegi doonaa adduunyade muddadii yareed marka haddii lagwi lagu dhumiyo iyo ciyaar iyo heese iyo waxaan macno lahayn de waa khasaaro weyn wey tacab khasaar weeyaan dahaba haaulaai khayrun kathiir aan soo marnay mar dhow khayr badan baa dhaafay qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadathana xfs bn cmr qala xad abarana khalid bn cabdillahi qala abarana cada ibn saib an sacid bn jubayrin an ibn cabasi fi qawlihi taala wamin annaasi man yshtari lahw lxadiid dadka waxaa kamid a qaar soo gadanaya lahw lxadiid sheekooyin ciyaara oo raqiis oon macno lahayn qaala wuxuu ku fasira algina wa ashbaahu waa heestay wixi lamidka ah ibnu mascuudna waa ku dhaartay saddex jeer buu ku dhaartay inuu yahay man yashtari lahw lagu cadaab mudanayo liyudila eh, an eh, dadka lagu dhuminayo ama lagu dhumaayo waa heesta saxiix lisnaad alxadiid hees weeyaan iyo waxyaalahaas oo min annaasi man yashtari lahw alxadiid bilahi yuu leeyahay dadka waxaa kamid a ah, qaar soo gadanaya lahw alxadiid liyudila can sabiili illah dadka inuu dhumiyo oo wadada ilaahay uu ka dhumiyo oo marka qofka hees iyo wax lagu mashquuliyo oo la yihahdo hidiya dhaqan wey oo meelo loo sameeyo oo laiskugu imaado caruurtii iyo haweenkii iyo dadki baa lagu madadaalin la yihahdo awa qur-aankii awa diintii awa waxbarashadii awa horumarkii adduun xataa waxaasoo dhan baa laga mashquuliyay dadkii sooma ayagoo hadhow daalan oo waxay qabteenna aan jirin bay guri kusoo dalanayaan xadathana maxamed ibnu salaam qaala akbarana alfazariyu wa abu mucaawiya qaala akbarana kinaan ibn cabdillahi nahmiy can cabdiraxman bin awsaja can bara bn caazib qaal qaala rasul la sal sl nabg wuxuu yihi afshu salaama salaamta faafiya taslamu waad nabadgelaysaan isa salaama salaamtaas waa lagu nabadgeli oo xiqdigii iyo ixankii iyo wixii qalbiga ku jeeray ee qalbi xumo ahaa iyo labada qaf shaki iyo shooga ay kala qabeen yaa meesha ka bixi assalaamu calaykum waraxmat ullah barakatu markaad tiraahdo qofkaa isaga ah waa kuu furfurmaya waa farxaya niyad wanaag buu kuu qabaya ducadaadaas naarta helaya daslamu waad nabadgelaysaane khilaaf iyo xumaan iyo cadaawad dadka nabadgelaysaan walashiratu sharun ah, ciyaarta iyo waxyaalaha laqwiga ehe maalayacniguna waa shar qaala lmucawil alashar ashar waxaa la yihahdaa alcabad cayaaraha wey marka min xusni islaami lmari tarku maa laa yacnihi nabiga sal sl min jawamici karimihi wanaagga qofka islaamnimadiisa wuxuu ku halaagaa maa laa yaclam inuu iska daayo xadiidkuna xasan weeyaan qala xadahanaa cisaam qala xadahanaa xariizu can salmaan ibni sumayrin alalhani can fudala ibni cubayd wa kana bijamci min almajaamic meel buu jooga jamci ahoo majaamicda kamid ah fabalaqahu waxaa soo gaaray ana aqwaaman dad yalcabuuna bilkuuba dad baa kuuba ciyaaraya kuba waa meesha bamardiga wey waxyaalaha maarata turubka iyo muxuu ahaa mardushiir baa la yihahdaye iyo dublada iyo waxa weeyaan casri walbaba wax cusub baa la keenaa miisaska wa lagu xeenaya lagu tuulaya godka kudhe meesha calaamada meesha calaamad sharta hataa iska soo gelaysaa waxaasoo dhan baa soo wadageli kuubada faqaama qadbaana markaasuu istaaga sagoo caraystano yanha canha ashadda nahy dadku ka reebay ashadda nahy nahyiga ugu daraa uma qaala wuxuu alaa ina allaaciba qofka laacibka bihaa kuubada ciyaaraya layakunu wuu cunayaa famaraha midhaheedii midhaheedii buu cuni oo waxa ka soo baxay haataya iyo natiijada xune uu ka faa'iidaystay kaakili laxmin khinziir doofaar hilibkiis qof cunay buu lamid yahay wamutawadi'iin biddami dhiig qof ku weysaystay buu lamid yahay qof xaaraan cuna muxuuha doofaar cuna dhiig faraha kula jiro oo ka dhigan yahay waxa uu faraha geligelinaayo dhiig asagoo ku weysaystay soobuweysaa ka asixi waa maya meercid buu gacanta ku hayaayo laf buu toobin ku hayaayo khasaaru joogaa wey yani bilkuba annardi ayaa loola jeedaa nardi waa iska asmaa cajamiya waxyaala nardushiid waxyaala lagu ciyaaro oo fusuus buu leeyahay meelo maaratay calaamooyin iyo mararka qaarna meel dureeshada wax la gelin marba asaga laftigiisa wax taagan oo hadda meel la dhigi wuxuu ahaadaba fasiiladaas oo dhan waa isku wada nooce oo wax lagwi iyo lahwi ah wakti dhumis ah maalaa yacni ah in wakti lagu dhumiyana aynan ahayn xadiiku daciif lisnaad sulayman binu sumayr alalhanigaasi majhuul wey wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah waslam ala nabi maxamed